alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma saaka oo ah subax khamiisaad bisha rajab ay mareyso taqriiban afar miya afar iyo shan meelahaas afar isku yar hayaani sanadku waa kun afar boqol soddon kun afar boqol iyo labaatan iyo soddon iyo sagaal waa hijrada haddii kun kun afar boqol soddon iyo sagaal milaadiguna meeqa wey labaatan iyo labo soo saama labaatan iyo labo march midha a ah, laba kun iyo siddeed iyo toban waxaa noo bilaabanayaa kitaabkan la yiraahdo matnu waraqaat wuxuuna ku saabsan yahay oo kamid yahay maadada usuul fiqiga la yiraahdo ee kamida mawaada furuucda ah ama aalaadka la yirahdo cilmu اlaala cilmiga la yirahdo cilmu اlaala ee ah wasiilada in lagu fahmo cilmiga usuusha ah cilmu lkitaabi wasunna in wax lagu fahmo loogu talagalay buu kamid yahay kitaabkani alwaraaqaadka la yiraahdo waxaa iska leh oo alifay alimaam abulmacaali cabdilmalik ibn cabdillaahi ibnu yuusuf aljuwayni abulmacaali cabdilmalik ibn cabdillaahi ibnu yuusuf aljuwayni almashhuur biimaam alxarameyn wuxuu mashhuur ku yahay imaam alxarameyn xarameynku waa maka iyo madiina labadaa xaram imaamkoodii sababta loogu magacaabay culimmada waa isku hayaan waxayse u badan yihiin makana waa soo maray madiinaha waa maray labadaasi maxaramna labadaba imaam buu ka noqday waa tujiyey masjidulxaraamna waa imaam buu ka noqday oo dadkii buu salaada ka bixiyey masjidu nabowi fi lmadiina almunawara ku yaalana dadkiibuu ku tujiyo imaam buu noqday fa asbaxa imaama alxarameyni labadii xaram imaam buu ka noqday qaar waxay leeyihin maya cilmigiisi afar sanuu joogay makiya madiina cilmigiisii ee imaamadiisa xagga macrifada iyo cilmiga iyo aqoonta ee ummaddu ay ka faa'iidaysteen ayaa meeshaa ku faafay oo markaasaa imaam alxarameyn loo baxay saas qaarkoodna yidhahdeen wuxuu dhashay imaamku afar boqol iyo sagaal iyo tobankii hijrada waxaana la oofsaday afar boqol iyo toddobaatan iyo sideed marka markay ahayd hijrada nabiga sala allahu aleyh wasalam marka nin yar buu ku ahaa cumrigiisa konton iyo sagaal buu ku dhintay konton iyo sagaal jir ayuu ahaa markuu dhimanaya radia allahu canhu waa imaam cadiim ah oo aimada aclaamta aclaamtahe shaaficiyada kamida wey cilmigiisa iyo fiqigiisa fi madhabi shaaficina waxaa kutusahaya kitaabkiisa weyn ee mawsuucada ee jaamica ah ee la yidhaahdo nihaayat lmatlab fi diraayat lmadhab mujaladaad aada u fara badan cishriin mujalad ka badan buu leh nihaayat almatlab fi diraayati almadhab usuul lfiqigana baac aada u dheer buu ku lahaa oo fanigan aada iyo aad buu macrifo iyo aqoon ugu lahaa waxaana tusaaya aqoontiisa kitaabkiisa ah marjaca u noqday usuul fiqiga ee la yihahdo alburhaan alburhaan kitaab aad iyo aad cadiim u ah oo aad iyo aad fannigan oga u qaada dhigay wey waxaa kamid a ah atalkhiis kitaabka la yidhaahdo nadmun waraqaadkana kamid a ah, kutubtiisa waxaa kamid a ah tuxfa kitaab la yidhaahdo algunya waa kamid a marka nin wuxuu ahaa saaxib almualafaadah oo maktabada maktabaadka islaamiga wax badan kusoo biiriyey buu ahaa talaamiidda ama ardada ka aflaxday ee mashhuurkae taqaanaan waxaa kamid ah alimaamu abulghazali alimaam alghazali abu muxamed abu xamid abu xamid alghazali moxamed ibn muxamed almutawafa sana hamsa miya wa hamsa saaxib almustasfa wa geyriha min alkutub fiqiga shaaficiyada kutub badan buu ka qoray alwajiizu kamid yahay marka kitaabkiisa marka usuul fiqiga alburhaan muctamad fi lfani weeye fani usuul fiqi ardaygiisuna kitaabkiisa la yihahda almustasfaa isaguna waa marjac weeye waaba kitaabka laga soo gaabiyey xataa xanaabilada alimaam ibnu qudama almuwafaq raximah llah kitaabkiisa la yihahda rawdat naadir wa junat lmunaadir waxa weeyaan waa talkhiis iyo khulaasa min kitaabi almustasfaa lilghazali ayaa laga soo khulaaseeyey marka ardaygiisaas de waad garanaysaa abu xamid alghazali raximah llahu tacaala ayaa ugu mashhuursan arda badanna waa lahaa musanifka raximah llahu tacaala kitaabkiisan waa kitaab yar mukhtasara siduu asagaba noo sheegay waraqaad saa darteed waxaan isku dayaynaa siduu mukhtasarba u yahay hadalkanu inuu iska kokoobnaado oo aanan hadda wax badan oo sharax iyo bayaan iyo tafaasiil dhaadheer ah aan la sii gelin kitaabka isagaa mukhtasaroo yarba marka wixii idaala iyo muxuu ahaa aada in loo faahfaahiya faniga ku saabsan waa fani dhan oo wuxuu leeyahay mukhtasaraad wuxuu leeyahay mutawasitaad wuxuu leeyahay mudawalaad nathri iyo nadmi kuwa shicira iyo kuwa nathriga intaba waa leh waraqaadka laftirkiisu nadmi buu leeyahay alimaamu sharifudiin alcimriti ayaa nadmiyey oo abyaad iyo shicir saaray isaguna aad buu mufiid u yahay ninka raba waliba inuu xifdiyo kitaabkan isaga musanifka raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay haadihi waraqaatun haadihi middan horteenna taalla waraqaatun weeye nusakda qaar waxay ku dareen qaliila yar jamcu waraqa ayaa waraqaad lagu jamciyey jamcaana waa jamcu lqila cinda sibaweyhi jamcu lmuanath saalim wuxuu kamid yahay min jumuuc lqila buu kamid yahay jamcu lqila waa min halaatha ilaa cashara wixii ka kooban jumuucda jumuuc iyo jumuuc lqila loo qaybiyaa marka waraqaadkaasaba tusayaba inuu yahay kitaabku kitaab yar leannahu jamaca uu ku keenay baa wuxuu yahay jamcu anasaalim oo qila tusay haddana qaliil haddii lagu darana towkiid liliidaax wey oo lasii adkeeyey inuu yar yahay inbaa lagu sii adkeynaya haadihi waraqaatun weeyaan qaliilatun yar saa darteed waxaad ogaanaysaa kitaabku ma aha kitaab usuul fiqiga abwaabtiisa oo dhan lagu soo arooriyey maaha baababka uu keeni doonana masaa-ishiisi oo dhan lama soo aruurin iyaduna ko fiqi abwaababwaab usulfiq o dhan lama soo aruurin lama keenin haddana abwaabta uu keeni doono baab walbaba masaa masaaishii ka farcamaysa ee faraha badneed oo dhan ma keenin marka xoogow yaroo fiican oo loogu talagalay qofka inuu mafaatiix iyo furo ka dhigto uuna usii ugu sii fahmo kutubta kale ayuu ugu talagalay raximahullah ninkii raba inuu kutubtiisa dhaadheer u akhristo alburhaan ha aado tashtamilu waxay kulmisay waraqaadkan calaa macrifati fusuulin fusuul iyo abwaab barashadood min usuulilfiqi ka mid mintaa tabciidiye wey min bacdi usuuli lfiqi usuul fiqiga qaar ka mida fusuushiisii ayay waraqaadkan kuu shamlisay oo kuu kulmisay buu kuleehay walaysa kula fusuuli usuulfiqi maaha qaar ka mida ayay ku aruurisay ee ogaanteed low wadalika marka usuul fiqhi buu marka wuxuu bilaabay inuu kuu tacriifiyo usuul alfiqhi liana alxukma cala shay maxaa la yidhi farcun can tasawurihi intaadan xukunkii iyo amhiladii iyo tadbiiqaadkii aadan keenin iyo usuulfiqiga iyo wuxuu ka dhigan yahay iyo wuxuu ka kooban yahay bal horta inaad noo qeexdaan rabnaa usul fiqi maxaa la yihahdaa marka usuul laba tacriifood buu leeyahay bictibaarayn ah biictibaari mufradayhi ama bictibaari juزayihi iyo bictibaarihi laqaban aw calaman bihada اlfan marka laga fiirinayo xagga labadan kelime ee istarkiibsanaysa saaran usuul fiq mid walbaba gaar baa loogu tacriifinaya loo tacriifiya marka intii laisku qabto magac laga dhigo fani funuunta kamidana isagoo wada socdo wuxuu yeelanayaa macno iyo tacriif iyo qeexitaan buu yeelanaya wuxuu hormariyey marka biictibaari mufradayhi ama jus-ayhi wuxuu ku leeyahay wadalika usul fiqhi mualafun waxaa liskaga daray oo uu ka kooban yahay min juz-ayni laba juz mufradayni oo la keli yeelay oo ah yani mufradayn laba juz oo mufrada ah wuxuu ka wadaa yani murakab ma aha murakabayn ma ahe jumal murakaba ma ahee usuulla waa dee waa mufrad marka xagga laga fiiriya tarkiibka tarkiib la-aanta marka laga hadlo fiqigana isagana waa mufrad marka labadaas oo laisku daray ashyaada markaa laisku daraayo ama waa jumal laisku daray ama waxaa weeyaan laba juz mufradaada oo laisku daray wey marka hadda wuxuu kuleeyahay mufradayni oo la ifraadiyey wey ajza imaa murakaba waima wa imaa mufrada marka usuul oo gaarah iyo fiqi oo gaaraha laisku daray axaduhumaa labadaasi juz ee laisku daray al weeye midka koobaad ka labaadna walaakharu midka kalena alfiqhu weeye marka labadaas oo laisku daray ayay horta ka kooban tahay ama usul fiqhu ka kooban yahay usuul waa juska koobaad alfiqhuna waa juska labaad wey qeybta labaad wey murakab eh, mufrad ana weeyaan oo waxaan ujeeda waa mufradayn oo ma aha jumal lastarkiibiye ma aha hadda mufradkan ma aha tafiniyada iyo jamca wixii qaabilaya kasoo horjeeday maaha oo usuulkuba waa jamcu aslin oo waa jamc wuxuu ka wadaa yani jumal ma aha ah waxaan jumal ahayn oo murakab ahayn buu ka wada tacriifu usuuli fiqi biictibaari mufradayh waa iska galay marka muqadimadii bay aheede usuul fiqigii buu ku tacriifinayaa marka laga hadlo labadaasi mufrad ee uu ka kooban yahay usuul iyo fiqi falaslu asl maxaa la yihahdaa maa yubnaa calayhi gayruhu ba asl la yihahdaa geedka hadda haddaad fiiriso wuxuu ka kooban yahay asal iyo farac guriga iyo derbigan haddaad fiiriso wuxuu ka kooban yahay asal iyo farac asal maxaa la yidhahdaa buu ku yidhi maa yubnaa calayhi waa shayga korkiisa lagu dhiso la saaro hayru baa la saaraa asagaa hooseeya waxbaa korka laga saari ka wax korka laga saari maxaa la yihahdaa asal midka korka la saarayna farac baa la dhahaya maa ay ladii waa shayga yubnaa la dhisay oo lagu binayay caleyhi korkiisa hayruhu hayrkii oo ama geedka laabihiisii kamida ama guriga jidaarkiisii iyo muxuu ahaa wix saanqaafkiisa kamida waxa wax korka laga saaraya ee hooseeya ayaa waxaa la dhahaa asl baa la yihahda alam tara kayfa daraba allahu mathala kalimatan dayibatan ka shajaratin dayiba asluhaa shajaradaas asalkeeda maxaa la yihi haabitun dhulka hoos hoosta marka ku jirta xidideeda hoosta ee dhulka ku jirta asala wa farcuha wixii ka farcamayn maxaa la yidhi fi samaa marka asal luqada marka laga hadlaayo maa yubnaa caleyhi hayruhu baa layirahda waxa geyrkii la kor saaray wlfarcu farcna muqaabiluhu waa waxa ka soo horjeedo haddii la yidhi maa yubnaa caleyhi hayruhu farcna wuxuu noqon maa yubnaa calaa gayrihi shayga keyrkii la kor saarayo shayga korka laga fulayo asal buu ahaa shayga korka ka saaranna maxuu noqonay farac buu noqon maa yubnaa wixii la bineeyo la dhiso calaa gayrihi oo asalkii a ah waxaa lagu dul dhisay korka laga saaray kaasaa waxaa la dhahaa farac la dhahaa wlfiqhu taas marka waxaa weeyaan waa asalka xagga luqada marka laga hadlayo macaani kaleo xagga istilaaxa buu leeyahay asalka oo daliilka waa la dhahaa asal waxaa la dhahaya dala caleyhi alkitaabu alaslu fi q fi wujubi الzakati fi wujubi الsiyaami fi wujubi اlxaji marka ad leedahay alaslu fi wujubi اlxaji muxuu yahy walilahi calى الnaasi xuju اlbeyt alaslu fi wujubi الzakaat waatu الzakat waatuu xaqahu yowma xasaadi alaslu fi wujuubi asiyaam ya ayuha aladiina aamanu kutiba calaykum asiyaam marka alasludaas waxaa loo jeeda aldaliil waa la dhahaa qaacidada mustamirada ehe wax ka soo baxay uusan jirin ayadana waxaa la dhahaa asal baa la yihahdaa nacam alaslu fi kada wa marka laleeyahay ibaaxatu lmaytati limudar cala khilaaf alasl maqiisa caleyhi oo arkaanta qiyaaska kamid ahaana asal baa la dhahaa arkaanta qiyaaska afar buu uqaybsamaayo waa arki doonaaye insha allah waxaa weeyaan asal iyo farac iyo xukm iyo cila afartaasoo arkaanulqiyaas la yihahda mid kamida waa maqiis caleyhiga waxaa la dhahaa asal baa la yihahda marka xagga istilaaxana asalku macaani fara badan buu leeyahay laakiin hadda luqada uu ka hadlay musanifka waa siduu noo sheegayo wixii wax lagu dul dhisaa waxaa la dhahaa asal baa la dhahaa ka asli ljidaari wa asli الshajara geedka maaratay salkiisii iyo guriga salkiisii iyo jidaarka salkiisii iyo waxaasoo dhan ba asal la wاlfarcu maa yubnaa calىa gayrihi gayrkiisa asalka waxa korka laga saarayna farc baa la yihahdaa marka hadda fiqigu waa usuulka waa waa asal fiqiguna waa farc usuul اfiqhi baa lagu yihi mogta usuul اfiqhi marka usuulkiina waa asalki fiqiguna waa farci wax lagu duldhisay asalka usuulka wax lagu duldhisi fiqiguna waa furuucdii usuulka ka dhex baxday wey nacam wاlfiqhu macrifaة اlaxkaami الsharciyati alati طariiquha اlijtihaad halka marka wuxuu kaaga bilaabay maadaama uu ku yidhi usuul fiqigii uu kaaga hadlay biictibaari mufradayhi wuxuu ku yihi alaslu markuu kuu tacriifiyey ilen usuul iyo fiqiga bay ahaayeen asalkii markuu kuu sheegay wixii asl ka soo horjeeday oo markaa aan tacriifka noogu jirin isagana waa kuu tacriifiyey leanna hadda markuu ku le walfarcu maa yubna farax hadda ma ku jira usuul fiqi farax kuma jirin waxaan ka hadlayna wuxuu aha usuul iyo fiqi baan ka hadlayna markuu usuul kuu tacriifiyey yaa waxaa loo baahday dee asal noo sheegtay maa yubna alayhi hayru baa tiriye faraca kasoo horjeedana muxuu yahy markaasu farac iskaa kaa daray laakiin waxaan ka hadlayna wuxuu ahaa usuul iyo fiqi baan ka hadlayna walfiqhu marka waxaa weeye macrifat laxkaami sharciyati axkaamtan sharciga oo la barto allatii axkaamtaasoo dariiquhaa wadadeedu uu yahay alijtihaadu ijtihaad macrifat alaxkaam alsharciya alatii ariiquhaa alijtihaad waa tacriif mukhtasaroo gaaban wey qaarkood waxay dhahaan fiqi waxaa la dhahaa macrifat alaxkaami alcamaliya qaarkood almuktasaba min adilatiha tafsiiliya bay yidhahdeen macrifat alaxkaam alsharciya alcamaliya almuktasaba min adilatiha tafsiiliya laakiin asaga uu kusoo gaabay wuxuu gay macrifat alaxkaam axkaamta alsharciyati ee sharciga la barto allatii axkaamtaasoo dariiquhaa wadadeedu alijtihaad u yahay yaa fiqi layihahda axkaamta fiqiga sharciga ee ijtihaadka lagu garto marka uu kuleeyahay dariiqu alijtihaad waa wax oo ninkan mujtahidka nadarkiisi iyo fiiradiisi iyo istidlaalkiisi iyo baaritaankiisa lagu gaaro weeyaan waxaa baxaya cilmiga la yihahda cilmu alcaqaa'id ma ijtihaad baa lagu gaaraa maye alyaqiinu walqadcu weeye caqiidadu aayad iyo xadiid nabi unbaa tusaya majaalahu mujtahidka kuleeya ma jirto inuu caqiidada dhex galo rububiyada ka hadlo uluhiya ka hadlo asmaa wa sifaat ka hadlo ijtihaadkiisa ma soo gelayaan taasaa baxday waxaa kaloo baxday waxaa la yidhaahdo almacluum min addiini bidaruura waxa diinta sideeda kamid a laakiin si daruura ah qofku iskaga garan karo inay salaadu hadda waajib tahay ma ijtihaad bay ubaahan ijtihaad oman baahno inay xajku u waajib yahay ijtihaad oman baahno inay zinada xaaraan tahay ijtihaad oman baahno fiqi lama yirahdo marka cinda isilaax usuuliyiin fiqi lama yirahdo marka inaad axkaamta sharciga ah ehe ijtihaadka u baahan inaad barato taasaa waxaa la yihahdaa fiqi la yihahdaa macrifatu laxkaami sharciya allatii dariiquhaa wadadeedu alijtihaadu uu ijtihaadka yahay ee aan soora gelinay mxuu aha caqaa'ida xaggan kalena aan maa culima min addiini bidaruura aan soo gelaynin alaxkaamu sharciya axkaamta sharcigaa buu galay axkaamta sharciga ah ayuu rabaa inuu kuu sheegayo aqsaamtiisa iyo qeybihiisa walaxkaamu axkaamtu sabcatun toddoba wey alwaajibu yani shaygan qofka mukalafkaa ah la kor saaray ee ama xaaraan ah ama muxuu ahaa dembi kasoo ratim ka ratimaayo ama uu ajriya thawaab ka ratimaayo marka laga hadlaayo ilaa shan bay u qeybsamaan takliifiga marka lagu daro wadciyaadkuna ayaguna qeyb kale leeyihiin oo korka marka laskaga darana axkaam sharciya la isku yihahdaa alakaam atakliifiya iyo alaxkaam alwadciya marka laisku daro axkaam sharciya la yihahda ayagoo wada socday marka musanifka intuu kuu sheegay buu toddoba shayna kaaga mithaaliyey walaxkaamu axkaamtu sabcatun toddoba wey alwaajibu shayga waajibka la yihahdo wlmanduubu mustaxabna waa la dhahaa iyo sunna iyo waxyaalaha waa magacyadaas waa leeyahay waajibkuna farad iyo waa qaba wاlmubaaxu iyo mubaaxa shayga iska banaan wاlmaxduuru muxaramkii la xarimay maxduur loola jeedaa wاlmakruuhu wixii karaahiyadahaayeen xaaraamna gaarsiisnayn wاsaxiixu wixii asaxay ee fulaya ictibaaran loo yeelay oo wax ka dhalanayaan iyo tamar iyo midho oo la ictibaarayo oo qofka isaga ana wixiisi uu qaadan kara hadduu yahay mucaamalaad hadduu yahay cibaadana uu ka gudaayo wax qada aan lagu lahaanaynin yaa saxiix la yihahda wاlbaطilu baطilkii waxaan aan fulaynin aanan la ictibaaraynin qofkaana takliiftiisa iyo waajibkiisa araa aan kaga dhacaynin bail yihahda shantaasi hore waxaa la dhaha alaxkaamu takliifiya la yihahda maxay yihiin alwaajibu walmanduubu walmubaaxu walmaxduuru walmakruh shanta maxaa la yihahdaa alaxkaam altakliifiya alsaxiixu walbail waxaa la dhaha alakaam alwadciya la yihahda alaxkaam alwadciya axkaam takliifiya iyo axkaam wadciya waxay kala yihiin qofkan mukalafka ah waxaa laga raba inuu sameeyo ee lagu adoonsaday iyo waxaa laga raba inuu ka tago ee lagu adoonsaday marka laga hadlayo isaga naftiisa u noqonayo axkaam takliifa la yihahda waa wuxuu samayn kara kana tegi karo laakiin wixii uunan sameyna karin kana tegi karin ee sharcigu uu calaamo iyo sabab iyo shardi ka dhigay axkaam wadciya la yihahda marka hadda laga hadlayo salaada waajib soo maa waajibnimada ayay saaran tahay mukalafkay saaran tahay inuu la imaado sooma suroobi karto ha waa la imaan karaa marka waxaa la dhahaa takliif ba la yihahda salaada ayada ee waajibka ee qofka lagu takliifiye ee mukalaf uu ku noqday laga rabo inuu la imaado aqimi salaata liduluuki shamsi baa layidhi qoraxda markay iilato iyo markii ay qoraxdu ay dhacdo iyo markii xilligaa la gaaro xiliyahaasi la sameynayo ma wax uu addoonka la imaan karaa adi inaad qoraxda aada zawaal gaarsiiso maawadaada awooddaada maaha zakadii baa waajibtay waxaa la yidhi zakada waa waajib inaad xoolaha bixisana waa wax mukalaf aad ku taha oo lagaa rabo oo takliifki buu soo geli laakiin xoolahaada inuu sanad usoo wareego ma awoodaada xawlaan xawl maya inuu nisaab ay gaaraan ma awoodaada ad ma xoolahaada nisaab gaarsiin kara waa maya waxaa la dhahaa wadci baa la dhahaa axkaam wadciya ayaa la yihahdaa soomka marka laga hadlaayo min duluuci shamsi min duluuci alfajri ilaa guruubi shamsi baa la yidhi duluuca iyo guruubku waa calaamaad iyo ilaahay asbaabu noo sameeyey wax awood awoodeena maaha marka waxa qofka mukalafka unan la imaan karin laakiin calaamo sharciga la sameeyey marka la arkana aad ku gaaraysa shaygii lagugu kalifay ya waxaa la dhahaa alaxkaam alwadciya la yihahda shayga inaad adiga la imaato ay suroobi karta ama waajib aad gudanayso ama xaaraan aad ka tegayso ama makruh aad ka tegayso ama mustaxab la imaanaysana axkaam takliifi ba la yihahda oo adaa la imaan kara marka labadaas uqaybiyaan axkaamta sharciyada maxay uqaybsamaan axkaam sharciya laba qaybood alaxkaam atakliifiya walaxkaam alwadciya alwadciya waxaa la yihahdaa ma jacalahu ma wadacahu الshaaricu calaamaat liyatawasala almukalif bihi ila takliif mukalafkii uu ku gaaro waxyaalihii lagu kalifay wixii calaamaad oo sharciga uu dejiyey ayaa waxaa la dhaha axkaam alwadciya la yihahdaa marka isagoo tafsiilsan buu keeni doonaaye hadda si jumla ahaanu kugu sheegay alwaajibu wاlmanduubu wاlmubaaxu wاlmacduuru wاlmakruh wاsixi wاlbaطil sida kale marka la fiiriyo hadda toddobadan shay shanna waxay ku dhacaan cibaadaadka labana waxay ku dhacaan mucaamalaadka waajibka marka laga hadlaayo oo wax oo sheegi doona ma yuhaaba faacilu wayucaaqabu taariku maa yuhaaba faacil yucaaqibu taariku kudhihi doona waa cibaado manduubku sidoo kale cibaado ku tacaluqa mubaaxu sidoo kale maxduurka muxaramaadka sidoo kale laakiin saxiix iyo baatil waxaa loo isticmaalaa mucaamalaadka beec baad yaad gashay beecaadi waa asaxay iyo baatil w waa buray beeca waxaa loo isticmaalaa mucaamalaadka iyo cuquudda ayaa loo isticmaalaa saas darteed musanifku wuxuu rabaa inuu axkaamtii sharcigii labadeedii qeybood cibaadaadkii iyo mucaamalaadkii labadaba inuu mithaal kaaga sheegu rabaa oo shantaa horena wuxuu kugu mithaaliyey wixii cibaadaadaha labadana waxay u taagan yihiin wixii mucaamalaadaha dhinaca kale marka laga fiiriyo laakiin asaxiixu waalbaatil labadaas keligood ma aha axkaamu wadciya axkaamu wadciya way farbadan yihin waxaa kamida sababta kamida shardigaa kamida cilada kamida maanicaa kamida waxaasoo dhan waxaa la dhahaa alaxkaam alwadciya laakiin asaxiixu waalbatil hadda wuxuu mithaal u keenay waxa mucaamalaadka iyo cuquudda la yidhaah aqsaamu xukmu takliifi shantii horeen en hadda soo maray waxaa lagu magacaabaa takliifi baa lagu magacaabaaye shantii buu ku qaybinayaa wuxuu ku yidhi alwaajibu buu ka bilaabay waajibka u horeeya falwaajibu waajib waxaa la yidhaahdaa maa yufaabu calaa ficlihi waxaa samayntiisa layska abaalmariye thawaab iyo ajir laga helo wa loo ciqaabo qofka calaa tarkika tegidiisa kaasaa waxaa la dhaha waajib baa la yihahda laba shay buu keenay laba juz maa yuhaabu calaa ficli haddaad la imaato ajir iyo thawaabaad ka heli wa yucaaqabu calaa tarkihi ka tegidiisana ciqaabbaa ka dhalanaysa labadaasi hadda juz ee uu isku qartay musanifka maxay faa'iideyneysaa waxay faa'iideyneysaa inuu waajibka kuu sheego oo uu ka baxo deena manduubkii meesha ka baxo manduubkii leanna hadduu yidhaahdo alwaajibu maa yuthaabu calaa ficli wixii samayntiisa layska iska abaalmariyaa waajib la dhaha dildho maxaa soo gelaya ya ma yuhaaba calaa ficli hadii la yihahdo maxaa soo geli waajib iyo manduub baa soo geli laakiin markuu yidhi wa yucaaqabu calaa tarkihi ka tegidiisana laisku ciqaabo maxaa khaas ku noqday waajib khaas ku noqday leanna manduub ka tegidiisa ma lasku ciqaaba laskuma ciqaabo walidalika hadduu yidhaahdo alwaajibu ma yucaaqabu calaa tarkihi waa ku filantay hadduu yidhahdo intaa ku kaaftoomo alwaajibu huwa maa yucaaqabu calaa tarkihi wax ka tegidiisa laisku ciqaabo ayaa waajib la yihahda lannahu ma yucaaqab ala tarki hadii layihahdo manduub miyuu soo gelaya ma soo gelaya xaaraam miyuu soo geli maa yucaaqib ala tarkihi xaaraam miyuu soo geli ma soo gelaya lanna xaaraamta waxaa layidhi maa yucaaqibu calaa ficlihi samayntiisa laisku ciqaabaya xaaraamta ee ka tegidiisa laisku ciqaabayo makruha miyuu soo geli maya ma laa yucaaqibu calaa ficlihi wa yuhaabu calaa tarkihi baa la dhaha ka tegidiisana ajir baa lagaa siin samayntiisana dembi soo gaari maayo mubaaxu maxaa la yihahdaa maa laa ciqaaba fiihi walaa thawaab ciqaab iyo thawaab midna kama marka wayucaaqabu calaa tarkihi waxay khaas ku tahay waajibku khaas ku yahay lakin haddii inu yidhaha alwaajibu maa yuhaabu alaa ficlihi maa yuthaabu calaa ficlihi haddii la yidhaahdo waxaa soo gelaya manduubki soo geli ah, manduubki yaa soo gelaya leannahu manduubku asaguna yuthaabu calaa ficlihi laakiin muxuu ku baxay wa calaa tarki ka tegidiisa yaa loo ciqaabi waajibka laakiin manduubka loo ciqaabi maayo mithaalkan waa mithaalka mashhuurka ah ee culummadu ay sheegaan inta badan in lagu maarata lagu tacriifiyo maa yuthaabu calaa ficli wayucaaqib alaa tarkihi tacriifka waa tacriifka mashhuurka ahee dadku ay in badan ay garanayaan wey laakiin waxay yidhaahdaan culimmada tacriifkan waxaa la yidhahdaa tacriifu shayi bixukmihi laa bidaatihi shayga marka la tacriifinayo xukunkiisa inaad ku tacriifiso iyo inaad ku tacriifiso maahiyadiisa iyo daatadiisa iyo rasmigiisa iyo muxuu ahaa isaga naftiisa aad ku tacriifiso labadaas u qaybsamaan tacriifu shayi calaa xukmihi xataa culamada qaar waxbay ka sheegaan manaadiqada waxay leeyihiin goormaad xugun sheegi weliba tasawurkii namaada siinin alxukmu cala shayi farcun can tasawuri hadda markaad tiraahdo alwaajibu maa yufaabu calaa ficlihi qofkii ka wixii ka tegitaankiisa laisku ciqaabo wa mxuha yufaabu calaa ficlihi samayntiisa laiska abaalmariyo wa yucaaqab ala xukun baad sheegtay xukun baad sheegtay ee tacriif maada sheegin waajib muxuu ya waayahay wixii haddaad ka tagtana lagu ciqaabi haddaad la imaatan ajri aad ka heli baad tiriye weli maada ii sheegin muxuu yahay waxa asaga xukun baad sheegtay marka tacriifu shayi bixukmihi tacriifka fiican waxaa weeyaan in la yihahdo shayga daatadiisa la tacriifiyo la yihahdo alwaajibu maa طalabahu sharcu طalaban jaaziman alwaajibu maa طalabahu الsharcu طalaban jaaziman hada huwa tacriifu shay bidaatih hadda xugun maana sheegin sharcigii baa wuxuu dalbay sheegan inaad la imaato dalabkaana muxuu yahay dalab jaazim dalab jaazim markaan iraha maxaa baxaya sheekh dalab hayr jaazim oo maaa maxaa loola jeedaa manduubkii baa soo gelay manduubkii baa soo gelaya manduubka waa lagaa dalbay lakin dalabkiisa dalab laazima ilaa ilaa ma aha ah. waa lagu amray lakin amarkiisa amar ilzaamiya maaha waajibku laakin waxaa weeyaan maa talabahu sharcu dalaban jaazima ayib waxaa kaloo culimadu ay ka hadlayaan wa yucaaqabu calaa tarkii baa tiri waajib waxaa la yidhahdaa shaygii loo ciqaabayo qofka hadduu ka tago inaad jasmiso tiraahda ka tegiddaa qofka uu waajibka ka tagay waa loo ciqaabi ahlu sunna ma qabaan madhab ahlusunna waad garanaysaa khawaarijtu khilaafsan yihin khawaarijta waxay leeyihin ninkii waajib ka taga ama munkar ku dhaca ilaa ilaa waa la ciqaabi oba ahlunaar bay leeyihin soo ma muctasilana waxay leeyihin waa ahlunaar lakin gaal kuma caabi marka inaad tirahda waa loo ciqaabi ayada laftirkeedu waa laga hadlaya lidalika waxay leeyihiin ma yudamu taarikuhu maa yuthaabu faaciluhu wayudamu taarikuhu qofkii ka taga waa loo waa lagu caay lagu canaanani oo ma yastaxiqu اlciqaab calaa tarkihi waajib waxaa la yihahda ma yastaxiqu alciqaab calaa tarkihi ka tegitaankiisa qofka wuxuu ku mudan karaa in loo ciqaabo lakin mashiyada ilahay buu ku jira in shaaa cadaba wain shaa cafa ilahay hadduu dana wuu cadaaba hadduu rabana waa iska cafinaya marka inaad tirahdo wayucaaqabu calaa tarkihi waa loo ciqaabi jasmiga aad jasminayso ayaa wuxuu khilaafsan yahay madhab ahlusunna waljamaca u khilaafsan yahay leanna qofka hadduu dembi ku dhaco kabiire ah mashiyada ilahay buu ku jiraa in shaa cadaba wain shaa wain shaa cafaa ayb wlwaajibu ma yuhaabu calaa ficli wayucaaqabu calaa tarkihi wlmanduubu wlmubaaxu labadu isku qabtay wuxuu yihi manduubkii iyo mubaaxi manduub maxaa la dhahaa wuxuu leey wlmanduubu manduub maa yufaabu wixii laga abaalmarin qofkaa la yihahda calaa ficli samayntiisa haddaad la imaato hawaab ajr baad ka heli waa rumaygii salaadihii sunada ahaa soonkii sunada ahaa xajkii sunada ahaa cumradii sunada aheed wax alla waxay sunanka waa fara badan yihiin maa yufaabu calaa ficli walaa yucaaqabu loona ciqaabi maayo calaa tarkika tegitaankiisa qofka hadduu ka tagana loo ciqaabi maayo nacam marka walaa yucaaqabu calaa tarkihi mutlaqan bay qaarkood ku dareen mutlaqan leannahu waxaa jira shay haddaad ka tagto qaar asaga ka mida ah, laakiin qaarkiisa kale aada la timaado aad waajibkaadi gudatay shay waajib aa jira lakin qaarkii ad ka tegi karto waajib waxaa jira qaarkii aad ka tegi karto laakiin manduubka dhammaantiiba haddaad ka tagto waxba laguma ciqaabayo marka mutlaqan taas waxay reebaysaa alwaajib almukhayar waajibka mukhayarka fi lkafaaraat kafaaratu ninkaad dhaartay ee yamiin ku dhaartay kafaaradiisa maxay ahayd fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiina من awsadi ma tudcimuuna ahlikum ow ow saddexdaasba waa waajib lakin waajibkaa waajib mukhayara wey waa waajib mukhayara haddaad ka tagto kiswada ood nafaqada qaadato ama cidqu raqabada qaadato waajibku waad gudatay marka waa shay asaga intaad ka tagtay qaarkiis qaarka kale laakiin kaa gudaa ood la imaan karto laakiin shay haddaad ka wada tagto isagoo dhan aan waxba lagu ciqaabayn maxaa lagu magacaabi manduub baa lagu magacaabi shayga haddaad qaarkii ka tagta laakiin qaarka kale inaad la imaato ay laazimka tahayna maxaa la dhahaa alwaajib almukhayar ba la yihahda marka walaa yucaaqabu aan loo ciqaabin calaa tarki mutlaqan yani dhammaan qeybihiis o dhan hadaa ka tagto lagu ciqaabi maayo halkaa waxaa baxaya waajibkii mukhayarkaayo qeybihiis o dhan hadaad ka tagto waa lagu ciqaabay laakiin haddaad qeyb kamida aad ah la imaato qeybta kale waa ka tegi kartaa wlmubaaxu mubaaxu maa aladii waa shayga laa yufaabu calaa ficlihi samayntiisa aan laga abaalmarinayn walaa yucaaqabu aan loo ciqaabayn qofka calaa tarki ka tegidiisa aan loo ciqaabi maayo kaana mubaax baa la yidhaahdaa marka shayga mubaaxaa dharkaad xidhanayso iyo cuntadaad cunayso iyo saa maaragtay u labisanayso iyo qabayskaadi iyo arrimahaska caadaadka iyo qofka mubaaxaadka oo dhan baa soo wada gelay haddaad ka tagto marada noocaas aad ka tagto mara kala xidhato biyihii ah, saabuunba ma isticmaal iska qabaysatay inaad saabuun ismarayso waa mubaax waxaasoo dhan haddaad ka tagto waxba laguma ciqaabayo hawaab iyo ajir gaara lagaa siin maayo lakiin waxay ka ku daraan culimmadu ay kasoo reebaan maa kaana wasiilatan ilaa gayrihi shaygan mubaaxa ah ee wasiilada u ah shay waajib ah waajibkaasi wasiilada u yahay buu raacaya waa mida ay yidhahdaan maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fa huwa waajib shayga hadduuna waajibka aadan gudanba karin inaad la imaata mooyaan waajib wey weysada waa waajib soo maha waa shard min shuruudi salaad ee kamidta biyihii aad ku weysaysanaysa inaad soo gadato ama aada raadiso inaad raadiso waajib bay noqonaysaa inaad biyo keento ood biyo raadsato si aad u weysaysato lannahu weyse biyahan waxay wasiilo u yihiin weysadii bay wasiila ay wasiilo u yihiin marka eh, wasaaisha ashyaada marka laga hadlaayo alwasaa'ilu lahaa xukum almaqaasid wasaa'ilu lumuuri kalmaqaasidi waa kii qawaacid lfiqigi nacam marka laa yufaabu calى ficli walaa yucaaqib calى tarkihi marka laga hadlayo hadina wasiilo ayna shay waajiba ah ama shay muxarama ah inun ahayn hadday xaraam ay shayga mubaaxa uu wasiilo u yahay xaraam buu noqon hadduu waajibka ku gaarsiinayana waajib buu noqonaya isaguna waajib buu noqonaya halkaa marka manduubkii iyo mubaaxii buu kugu tacriifiyey wاlmaxduuru wاlmakruuhu ayuu haddana isku qabtay shantii axkaamtii takliifiyeed axkaamtii sharciga meeqaan uqaybinay laba soo mahen axkaam takliifi iyo axkaam wadci axkaamta wadciga ah ma wax mukalafka uu la imaan karaa may lama imaan kara maxay tahay calaamaad waa calaamo waxay u tahay axkaamta takliifiga calaamo u tahay marka maxduurki makruhi wlmaxduuru maxduurna waa la dhahaa muxaramna waa xaaramna waa la yihahda maa yufaabu calaa tarkihi waa wax haddaad ka tagto ajir iyo hawaab lagaa siinayo haddaad niyo wanaagsan iyo alla dartii oga tagto wa yucaaqabu waxaa loo ciqaabi qofka calaa ficli inuu sameeyana waa loo ciqaabi sidii waajibka aamiri oo kale weeyaan oo wayastaxiqu alciqaab calaa calaa ficli waa ina yihahdo lannahu ah, waxaa laga cararayaa inaad tiraahdo ilaa ilaa waa loo ciqaabi mashiyada ilahi bu ku jiraa wlmakruhu makruhna waxaa la dhaha maa yufaadu calaa tarkihi shayka tegitaankiisa ajriga thawaab qofka laga siinaayo walaa yucaaqabu aan loo ciqaabayn calaa ficlihi ka akli lbasari basasha iyo toonta cunitaankeena maxay tahay maxaaraan ba mise waa karaahiyo karaahiyo wey walidalika haddaa intaad cunto aad iska soo goyso masaajidkii aimaanigi waa imaan kartaa laakiin maxaa loo diiday dadkaad ku dhibayso iyo raaixada karihada loo diiday marka waa karaahiyo haddaad iskaga tagtana ajir baad ka heli haddaad la imaatana lagu ciqaabi maayo walaa yucaaqab calaa ficlihi nacam marka makruuha waa makruuha dee culummada usuul fiqi ay ka hadlayaan waxaa jira makruuh waxaasoo dhan ka caamsan oo xaaraamta xataa uu soo gelayo xaaraamta dhan soo gelsa qatlu nafsi dad naftoo la dilo agoonta xoolaheeda la cuno muxuu aha zinadii kibirkii iyo mashigii maraxan lagu soconayey inaad waxaadan aqoon walaa taqf maa laysa laka bihi cilmu waxaaso dhan marka lasoo sheekeyy maxaa la yidhi kulu dalika kana sayi'uhu cinda rabbika makruha marka makruhaas waa macno waa ka weyahay oo xaaraamtii baa loo jeedaa hadda waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan waa xaaraamti wixii ka hooseeyey karaahiyadaasi karahiya taxriim iyo karaahiyat tanziih iyo karaahiyat lwla khilaaf alawla intaba waa la yidhahdaa intaba u qaybsanta saddex ayadaa sii maratiba saddex martabo wey taxriim iyo tanziih iyo awla khilaaf alawla nacam ayb marka uu ka soo baxay musanifka raximah اllahu tacaala alaxkaam اtakliifiya min alaxkaam الsharciya axkaamtii sharciga aheed ee takliifi iyo wadci loo qeybiyey shantii takliifigeed markuu kala soo sheegay ayuu labadii wadcigaheed ayuu galay bacd alaxkaam alwadciya axkaamtii wadcigeed qaar kamida ayadoo dhan ma ahee wاsaxiixu saxiix waxaa la yihahdaa maa yatacalaqu bihi nufuudu shayga uu ku tacaluqo inuu fulo waxi oo wayuctadu bihi la tirsado ayaa saxiix la yihahdaa beec baad hadda samaysay baycan asaga ah haddii shuruuddiisa ay dhamaystiran tahay oo waxaanaad garabaysa waa adi ad leedahood milkigaada ku jira qarar iyo wa maarata jahaalana kuma jirto tasliimkiisa iyo dhiibidiisana maqduur baad ku taa waad dhiibi kartaa shuruuddii laga rabay caaqideynkii o dhan baa la helay markii shardigii shuruuddii o dhan la helo mawaanicdana ay meesha ka baxdo oo wixii laisku dhiibo oo baayic iyo mushtarigii labada qof wax kala gadanaysay kii baayic ahaana ee waxgadayana uu silcadii iyo badeecadii wareejiyo kii mushtarigahaana hamantii iyo muxuu ahaa alaabadii uu la soo wareego uu soo qaato maxaa ka ratimay oo ka dhashay waxaa ka ratimay annufuudu wاlاctidaad annufuudu wاlاctidaad inuu wixii fulay la xisaabtay oo la tirsaday qofka asagaa uu ku tasarufi karo milkigii ninkii baayacaha oo gacantiisa ay ku soo wareegeyso silcadii mushtarigana uu alaabtii iyo mxuu ahaa kusoo wareegeyso ayaa meesha imaanaya mushtarigii waxaa kusoo wareegi lacagtii baayicina waa kusoo wareegeysa maxaa ujeeda baayic waa kusoo wareegeysa lacagtii mushtarigana waa kusoo wareegeyso alaabadii waa kusoo wareegeysa tana ka dhalanaysa haddii la waayo maxaa imaanaya bail iyo fasaad baa imaanaya bail iyo fasaad ayaa imaan wsaxiixu saxiix waxaa la yihahdaa maa yatacalaqu bihi nufuudu wax uu ku tacalluqo oo ka dhalanayo annufuudu wixii inuu fulo wayuctadu bihi laxisaabanayo la tirsanayo oo lagu xisaabtami oo ninkana saa wixi uu la wareegay oo qaadan karo taasa waxaa la yihahdaa saxiix baa la yihahdaa oo marka laga hadlaayo mucaamalaadka iyo cuquudda wey laakiin marka laga hadlaayo asaxiixu fi lcibaadaat asaxiixu fi lcibaadaat maxaa la dhahaya maa yatacalaqu bihi nufuud maaley waxa la fulinayo ma jirta mogta qof la siinaye waa cibaado allaad u cibaadaysanaysaa maa ajza'a wa asqط alqada aلصaxiixu fi lcibaadaat maxaa la dhahaa maa ajza'a wa asqط alqada wixii kaa guda oo haddana inaan waxba lagugu yeelanin oo qadaa kaa rida qadii kaa rida salaad baa tukatay bishuruudiha wa arkaaniha mubdalaadkeedii iyo mawaanicdiina waa iska ilaalisay maxaa ka ratimay waxaa ka ratimay alijza walisqaat a inay kaa gudday kaa saxday salaaddii kaa gudday haddana wax qabo ah iyo wax takliif ah oo salaadaas maanta lagugu leho dambe inaysan jirin taasaa ka dhalaysa marka tacriifu saxiixi fi lcibaadaat iyo tacriifu saxiix fi lmucaamalaat way kala yihiin asaxiixu saxiixa mucaamalaadka marka laga hadlayo maa ladii waa shay yatacalaqu bihi nufuudu in nufulaa ka dhalanaysa wayuctadu bihi la tirsado wlbaailu baailna maa laa yatacalaqu bihi nufud walaa yuctadu bihi waa cagsigii un shaygan hadduuba beeci isaga amaba beeca baailu noqday wax nufuud oo ka fulaayo ma jirto neefkaayo halkaa la dhaafin maayo ma fulaayo adna lacagti maarata lagaa qaadi maayo walaa yuctadu bihi lamana tirsanayo wax ictibaara oo ay leedahay ma jirto halkaa markaa albail ayuu ku yidhi musanifka albail jamhuurtu waxay isku mid ka dhigayaan bail iyo fasid bail iyo fasid bkhilaafi اxanafiya jamhuurta laba shay may kasoo reebaan oo fasid iyo bailka baab اlxaj markii la joogay baab nikax ayay kala qaadaan mxuu ahaa albail wاlfasid lakin axnaaftu waxay qabaan bail sidiisaba waxaa la yidhaahdaa maa laa yushracu biaslihi walaa wasfihi shaygan asalkiisa iyo wasfigiisa midnaba aan la jideynin hadda man baaca mxuu ahaa maa laa ymlik qof baa wuxuu iibsaday xoolo una lahayn xoolo nin kale leeya bu suuq intuu geeyey buu gado dad kula heshiiye oo ka iibiyo gacanta gooy asalkiisa iyo wasfigiisa midnaba mashruuc ma ah sidaa darteed waxay dhahayaan waa baatil beeca asaga maba guntabinba ma asixin baatil wey fasidna waxay leeyihin ma kaana mashruucan biaslihi laa wasfihi asal ahaan shayga mashruuc buu ahaa laakiin tilmaan xun oo xaaraameynaysaa gashay markaad tiraa maalan baycu dirhamin bidirhamayn baycu dirhamin bidirhamayn hal dirham baa laba dirham ku gadatay maxaa la dhaha nocaas maa la dhaha beecu dirham dirhameyn maxaa la yihahda ariba soo ma waa riba mogta hal dirham oo laba dirham kuwada riba la yihahda marka kaas waxay leeyihiin xanafiyadu waa fasid beecaas laakin batil ma aha oo waxay leeyihin wax alla wixii suuragala in la saxana waa fasid waxaan sina lagu sixi karinna waa batil hadda dirhameyna bidirham bay idinku gatay waxaa li ah ribaad ku dhacday labadii dirham oo israaciil mid ka soo ceshaday hal dirham ba hal dirham ku gaday beec maa sax mise maa sixin waa saxay mutamahilan milan bimilin buu soo galay laakiin wasfigaasi hadduu meesha ku jiro beecii fasid baa lagu magacaabaya haddii la sixi karo waa fasid haddaaban la sixi karin xoolaa leeyahay sina kuguma asaxaysa inaad adiga gado soo ma taasna baatil baa la yihahda lakin jamhuurtu waxay leeyihin albaatil walfasid macnaahuma waaxid oo waa sidan uu sheegay maa yatacalaqu bihi nufudu wayactadu bihi waa saxiixi baatilkuna maa laa yatacalaqu bihi nufudu walaa yuctadu bihi ayaa baatil la yihahda lakin markii baab alxaj la joogo bail waxaa la yidhaahdaa man jaamaca imraatu qabla cafwan bailka fi lxaji man irtada xaajan asagoo xaj ku jira qofkii ridooba maxaa ladhahaya xajuka bail baa laleehay fasidna maxaa la yihahdaa man jaamaca imraatu qabla taxalul awal inta taxalul awal lala imaano jamratu caqabaiy wax la tuuranin oo timin la xiranin ninkii reerkiisa u galmooda waxaa laleeyahay xajuhu fasid walidalika xajkiisa wuu wadayaa wuu iska dhamaystiri kadibna wuu soo qaldeen wa caleyhi kafaara kafaarana waa lagu leey badana ayaa lagu leeyay wadaya lakin baatilka kii ridoobay halkaasuu ku murmura wixiiso dhan wuxuu sii waday iyo dawaafu sii aaday ma jirto bab aj marka baatil iyo fasid way kala yihin baabu nikaaxna nikaaxa culimada ay isku waafaqsan yihiin inuunan waxba ka jirin baatil baa lagu magacaabay ka culimada ay isku khilaafsan yihin qaarkood leeyihin wa ansaxay qaarkood leeyihin ma ansaxay leeyihin fasid baa lagu magacaaba nikaaxu mathalan eh, marka laga hadlaayo nikaaxu lmara almuctada haweeney ciddo ku jirtay la guursaday waa bail almara alkhamisa mid shanaadood guursatay waa bail la khilaf bayn alculamaa calaa badlaanihi laakin annikaaxu bilaa weli weli la-aan guursaday xanafiyadu maxay kuleeyihin ya waa asaxaya gabadh caaqilada oo kabiirada oo dakira hadday taho caqli leh kufkeeda ay guursato waa asaxaya bay leyihin soo sama marka fasidun cinda aljamhuur jamhuurta waxay leyihin waa fasid bail ku magacaabi mahayaan laakiin marka laga hadlayo labadaa mooyaane inta kale jamhuurta waxay qabaan albaطilu wاlfasidu shayءu waaxid bkhilaaf اlxanafiya ayb tacriifu اlcilmi wاljahli cilmiga iyo jahligii baa lagu tacriifinaya wاlfiqhu lann fiqi buu kuuso macrifat اaxkaam marku fiqi kasoo hadlayey marka fiqigii iyo cilmigii iyo kee caama kee khaasa ayuu hadda halkan ka kadibna jahligii ayuu ka hadlay wاlfiqhu fiqhi yakhasu ka khaasan min alcilmi cilmi cilmi iyo iyo fiqhi marka laga hadlaayo cilmigaa caama fiqhigana waa khaas oo cilmi kasta fiqhi ma aha cafwan cilmi kasta waa fiqhi lakin fiqhi kasta cilmi ma aha saasuu ka wadaa wlfiqhu fiqhiga akhaso khaas ah min alcilmi cilmiguu ka khaasan yahay waxay dhahaan baynahumaa cumuumu wakhusuusun mulaq cumuumun wakhusuusun mutlaq fakulu cilmin fakulu cilmin ha kul cilmin laysa kula fiqi cilm adi wlfiqhu fiqi akhas wuxuu ka khasanya min alcilmi cilmiga waalcilmu cilmiguna acamu wuxuu ka caamsan yahay min alfiqhi fiqi u ka caamsan yahay naam ayib leanna cilmiga waxaa soo geli kara cilmigii caqaa'ida waxaa soo geli kara cilmigii adduunyada soo geli kara waxaa soo geli kara cilmigii fiqigaa soo geli kara cilmigaa caama laakiin fiqigu wuxuu khaas ku yahay masaa-isha fiqiga ee axkaamta ee sharciga ah oo la haleelo oo la ogaado dayib u khaas ku yahay ee ijtihaadka uu ka suuroobi karo walcilmu cilmigu macrifatu lmacluumi shaygii la garanayay macluumka ahaa barashadiisa calaa maa huwa bihi siduu yahay fi lwaaqici waaqica calaa sabiili jazmi bay ku daraan inaad shaygii aad garato siduu ahaana aad u garatay xaqiiqada ee waaqiceed adoo jasbi iyo gooyin ay la socoto calaa sabiili ljasmi ayay raaciyen qaarkoodna waxay ku tacriifinayaan idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaazim macnaha caamka ee culamadu ay inta badan ku tacriifiyaan cilmiga wakaa inaad shayga aada idraagto ko haddaad idraagto ma waafaqday wixii aad idraagtay mise ma waafaqin calaa maa huwa caleyhi hadduu waa cilmi laakiin idraaku shayi calaa gayri maa huwa calayhi siduu hasaanin haddaad u idraagto waxaa la dhahaa jahl murakab la dhahaa cadamu idraaki shay wixii wadaad garan weydana maxaa la dhahaa jahl jahl basiid marka idraaga marka laga hadlay saddex baa loo qaybiyaa idraaku shayi calaa ma huwa caleyhi idraaka jaaziman maxaa la dhihi waa cilmi shayga oo intaad hesho haddana siduu ahaa aad u waafaqdo ood ka jawaabto siduu ahaan u waafaqdo ayib idraaku shayi calaa gayri maa huwa caleyhi fi lwaaqic siduu ahaa waa isku dayday markaasaad si khalada aad ku fasirtay ama aad ku sheegtay nacam taana maxaad leedahay jahl murakab baa la yihahdaa lannahu shaygii siduu ahaan horta umaada sheegin laba inaad siduu ha u sheegtana waad u aragtaa oo waad u aaminsan tahay yani qof jaahila oon garanayn inuu jaahil yahay ay yidhahdaan ninkii thoob alxakiim la dhihi jiray ee la yidhi waman dalaba yarmi lculuma min gayri shaykhin adala can isiraat lmustaqiim markii la yidhi tasadaqa bilbanaati cala rijaali yuriidu bidaka janaati naciimi marka yani laa yadri waanahu laa yadri bianahu bianahu laa yadri ayay yidhahdaan ayib ama cadamu idraaki shay waxaa la weydiiyey maala wuquufu a waxbaa la weydiiyey wuquufu carafa ilaa mata carafa wuquufkeeda ilaa goormaa la taagnaan ayaa la weydiiyey waxaa tidhi laa adri waxaa lagu leeyahy qofkaas waa jaahil basiid inuuna garanaynin buu aqoonsado gartay cadamu idraaki shay nacam muunan isku bedayin ma garanayo ku jawaabay marka waxaa laleeya waa jahil basiid aa laleeyahy qofkan inuuna garanayn waa gartay inuu garto oo raadiya ka dhalan doonto wuxuu yidhi wuquufu carafa waxay soconaysaa oo la taagnaani oo dadka inay taagnaadaan laga rabaa ilaa salaat alcasri ilaa casrka laga tukado wakti casrka laga gaaro tobanka sac kaas maxaa laleehay jaahil murakab baa laleehay jaahil murakab liannahu adraka shaya idrakan calaa khilaafi ish calaa khilaafi alwaaqic sida xaqiiqada si aan ahayn buu iyo jawaabtiisa ku dhacday marka walaa yadri anahu laa yadri lakin haddaad tidhahdo wquufu carafa yastamiru ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxda ay ka dhacdo kaa maxaa laleeyahay idraaku shay calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman siduu ahaa oga jawaabtay waadna waafaqday cala alwaaqici baad waafaqday kaasa ladhaha macrifatu lmacluumi calaa maa huwa bihi fi lwaaqici waljahlu jahla waxaa la yidhahdaa tasawuru shayi shay inaad tasawurto calaa khilaafi maa huwa bihi fi lwaaqic ajahl yidhahda siduu ahaa waaqica iyo siduu dhabtahaa si aan ahayn oo khilaafsan inaad utasawurto markii cilmi laga helayo waxaa la yidhi macrifatu lmacluumi ba layidhi wax inaad garanayso leanna cilmigu waa macrifa lakin jahligi maxaa la yidhi macrifatu shay miyaa la yidhi maya waxaa la yidhi tasawuru tasawuru shay liana aljahla laysa macrifa jahligu macrifo maaha saa darteed la dhihi maayo macrifatu shay calaa khilaafi maa huwa bihi fi lwaqic lama dhahay ee waxaa la tasawur adaa ismoodsiiyey adaa tasawuray oo u maleeyey calaa khilaafi maa huwa bihi fi lwaaqic shayga siduu ahaa xaqiiq ahaan iyo waaqic ahaan si aan ahayn ayaa isku moodsiisay saasaa marka lagu magacaabay marka labada qaybood bu qaybsama basiid iyo murakab aqsaam alcilmi cilmiga qeybihiisa ayuu ku saabsan yahay waalcilmu cilmigu laba qaybood buu uqeybin doonaa wuxuu ku yihi waalcilmu daruuriyu cilmiga daruuriga ah maa laa yaqacu can nadarin waistidlaalin waa shayga aan ku dhacaynin ama aan lagu gaaraynin fiirin iyo daliishi lasoo daliishado wax can nadarin nadarka wuu noo sheegi doonaa inaad ka fikirto oo shaygan aad dib marata umilcsato iyo inaad daliil iyo adilo usoo aruursato midnaba kaagama baahna kaasa waa laha alcilmu daruuri ba layihahda shayga aan daliilla kaaga baahnayn baxhi iyo baaritaan iyo nadar iyo fiiri iyo fikir midna aan kaaga baahnayn cilmiga noocaasad agqoosatay adoon baarin oon baaritaan ku samaynin adiga oon daliil iyo adilo usoo aruursanin baad garanaysa shayga isagaa cilmiga noocaas waa la alcilmu daruuri ba la yihahda cilmu lqadcina waa la yidhahda qofka wuxuu naftiisa ka helayaa oo ku khasban yahay shayga asagaa ah macrifadiisa aqoontiisa waxuu raadinaya maahaba sababtana waxaa weeyaan litawaaturihi ow liwuquuci biixda xawaasi alkhamsa inuu shayga mutawaatir yahay yacni shay ay dadku soo arooriyeen ood maqashay jamaaca can jamaaca yastaxiilu tawaatuuhum cala alkadib ayaa waxay isku raaceen inay maaragtay shaygaa asagaa uusaa yahay la maqlay ama waxaas in lasoo arkay ama waxaa in lasoo taabtay xawaastii khamsadeed shanteed xawaasti khamsadeed shanteed maxay tahay basartu ama nadartu samictu ra'aytu cafwan ra'aytu haddaa rabta dheg sgooda mid ra'aytu eh, mxuaha samictu shamamtu tadawaqtu masaktu masaktu shantaa maxaa la yihahdaa ah, marka hadday shantaas ay ay dhacdo matalan banaankaaseta qorax kulul baa socota inay meesha qorax ay taallo ay kulushahay ma wax daliili kaaga baahanta daliil kaaga baahan roob baa da ayaad aragtaa roobka da ayaad aragtaa ma daliil buu kaaga baahan yahay daliil kaaga baahna waxaa taabatay qof bini adam saa tabat wax inuu qof bini adam yahay waad garan oo neef xoolaa unan ahayn waad garan taabashaad ku garan soo saama taabashaad ku garan kartaa mobile baa taabatay waxaan inuu mobile yahay ee una dhagax ahayn taabashaad ku garan soo saama marka wixii saas oo kale ah waxaa la dhaha cilmu daruuri ba la yihahda Ah, kaagan baahna daliil iyo fiiro iyo baxhi iyo waxba kaagan baahno cilmu daruura sheegan hadduu tawaatur uu ku yimaado ama ma ahe xawaasa shantaaba aad ku gaadho kaagan baahna baxhi kaagan baahna maa laa yaqacu wixii aan dhacaynin oon looga baahnin can nadarin fiiriya waistidlaalin daliishi kalcilmi lwaaqici sida cilmiga dhacay oo kale lagu ogaaday biixda alxawaasi alkhams shanta xawaas lkhamsada la yihaahdo waa santa hadda miaalinayna uu kuu sheegay wuxuu yihi waya samcu maqal waxaad maqashay qof kale ogan baahnid adaa maqlayba walbasaru araggi indhahaad ku haysaa washamu alaaba ursanaya walamsu taabasho gacantaa ku taabatay wadowqu waawada dhamisay khalaad iyo macaan iyo kuleel iyo qabowg wuxuu yahay carabkaa kuu sheegay aw amase udrika bitawaturi tawaatur can jamaca can jamaca can jamaca can jamaca hadda maalan maka maada arkin kacbadana maada arkin laakiin intaas oo khalqi ah waxaad ka maqashay inay jirto alkacba almusharafa maalan meesha la qaabilayo inay tahay kacbadii musharafadaheed ay jirto xaram inuu jiro nacam wa ama alcilmu lmuktasab alcilmu lmuktasabna waa la yihahda alcilmu nadarina waa la yihahda lannahu muktasab waxaa loo yidhi adiga inaad kasbato ood baaritaan samayso ood kutubti dib ugu noqotuu kaaga baahan yahy saad cilmigii u hesho nadarina waxaa la yihahdaa inaad fiiriso ood fikirto ood baaritaan ku samayso wey fahuwa muktasab waxaa la yihahdaa maa yaqacu cilmiga dhacaya can nadarin fiiro iyo waistidlaalin daliishi wuxuu kaaga baahan yahay inaad ka fikirto adiladiisi iyo nusuustiisi iyo wuxuu ku sugnaan lahaana aad gaadho wاnadru marka wuxuu ku yihi maa yaqacu can nadr nadr maxaa la dhahaa wuxuu ku yihi wاnadru huwa alfikru fi xaali lmanduuri fiih shaygan la baaraayo ee la baarayo ee mxua la fiirinayo xaalkiisa inaad ka fikirto oo tasawurto kadib dena adiladiisa iyo nusuustiisa aad keensato walistidlaal maxaa la dhahaa dalabu daliili daliil inaad dalabtaa istidlaal la yidhahda dalabka ta'daa iyo mxuha siintaas ayaa dalab faa'iideeya wadaliil daliil maxaa la dhaha haddana daliilki buu sii raacay huwa almurshidu ila almatluub wixii aad dalbaysay waxa kugu hanuuniya ayaa waxaa la dhahaa daliil baa la yihahdaa halkaa wuxuu kaaga mithaaliyey khulaas ahaan kaaga sheegay cilmiga inuu qabsa laba qaybood cilmu daruuri oon daliil iyo nadar iyo firo midna kaaga baahnayn sababtuna waxaa weeyaan dad aadan been ku heshiin karin baad ka maqashay ama kuu sheegay oo tawaaturkii ama ma ahe waxaa weeyaan shaygii khawaasti hamse shanteed ba lagu ogaaday cilmigaa daruuri ba la cilmi muktasabka ama nadariga ana oo wixii nadar iyo fiiro iyo baxhi iyo baaritaan kaaga baahan ayaa waxaa la dha hadda maalan hadii lagu yihahdo hal hal aklu laxmu ljazuuri yunqid lwudu su-aashaas weydiy hilibka geela weysada ma buriyaa cilmigaas hadda ma cilmi nadari ah mase waa cilmi daruuri ah muktasab muxuu kaaga baahan yahay intaad haa iyo maya dhin muxuu kaaga baahan yahay muxuu kaaga baahan yahay inaad fiiriso inaad baxdi samayso inaad adiladii soo aruuriso in wixii iskhilaafsanaayo nusuusa xagga xagga aad kala tarjiixiso markaasaad jawaabta waxaad dhihi kartaa tawasaltu bacda anadari wlistidlaali walbaxdi daqiiq waxaan gaaray inuu weysada buriyo hilibka geela yaan gaaray ma marka waxaa iskale dadka culummada iyo mujtahidiinta arrintaa iskale ama cilmigan midkan daruuriga ah iyo midkan mxua soo sheegnay ee ubaa aan u baahnayn baxdiiyo baaritaan kaga baahnayn qof kastaa garan kara qof kastaa garan kara naam tacriifu dhanni wa shaki marka cilmigii wuxuu kusoo yidhi idraaku shay calaa maa huwa caleyhi idraakan jaaziman bu kuso yidhi sooma waxaa kasoo horjeeday cadamu idraaki shay iyo idraaku shay calaa gayri maa huwa caleyhi soomeen saddexdaas loo uqaybinay idraaku shay calaa maa huwa caleyhi waa cilmi cadamu idraaki shayna maxaan idhi waa jahl jahl basiit inaan shaygii garanayninba ma garanaya aad tiraahdo inaad isku dayood garan weydana maxaa lagu magacaabaa jahl murakab idraagii marka saddexdaa keliya maaha qofka wax uu haleelayo waxaa soo gelayo kale waxyaalaha la haleelay kamid a ah, aldhannu washaku walwahmu aldhannu washaku walwahmu wixii waad waad malmalaysay shay baad aad ka shakiday lakiin dhanigaada iyo malahaada shayga haalibka ee raajix ah ayaa dhani la yihahdaa waxaa kasoo horjeeda wahmi ayaa kasoo horjeeda mathalan salaad baad tukanaysay salaadda tukanaysay waxaad tidhi warma saddex baad tukatay mis afar boqol kiiba sideetan waxaa qalbigaada ku weyn oo kugu jira inaad tukatay meeqa saddex saddex inaad tukatay yaa dhan lhaalib ah in yar boqol soddona ah, yaa waxaa kugu jirta ku weynaysa amay afar tahay amay afar tahay boqol toddobaatanka maxaa lagu magacaabi dhanni baa lagu magacaabi adhan lhaalib dhan lhaalib walidalika dhannu lhaalibka axkaamta sharciga waa lagu dhisaa waa lagu binaya hadda khabar laxaad axaadiista nabiga alay slam wxu qabstaa mutawaatir iyo axaad soo ma khabaru laaxaad muxuu faa'ideeyaa ma dhani buu faa'ideeyaa cilmu dhani mise cilmu daruuri buu faa'ideeya dhani buu faideya nadari buu faideya marka xaqiiqa boqol kiiba boqol xadiidkan asaga ee axaadda ah ee saxiixa ah ee shuruuddiisi la helay maqbuulka ah qawaaciddu maad raacaysaa mooyeene nafs alamri iyo xaqiiqat alamri ma dhihi kartid nabi maxamed baa ku hadlay alayhi salatu wasalaam kuma dhaaran kartid haddii qaraa-in iyo waxyaala kale ayn la soconin haddii lakiin qaraa-in la socoto ixtafad caleyhi alqaraa-in fi saxiix albukhaari buu ku sugan yahay ajmacat اlummatu bihi alqabuul ummadda waxa isku raacday qabuul bukhaari isku raacday kaasoo kale waad dhigi karta axaad ba ahaadee laakiin qaraa-in baa la socota sidaa darteed naqdacu sixatahu thubutahu can rasul inuu ka sugnaado nabiga waan sugayna waad dhigi kartaa laakiin si ahaan khabru laxaad dhani wey lakin dhanigiis muxuu yahy waa dhan lqaalib shuruudii baa la helay mawaanicdii baa la waayey xadiidkii wixii laga rabay maqbuulka oo dhan baa la helay shantii shardi baa la helay saxiixa yaa la helay marka waxa wey waad ku camal falaysa waad ku camal fasha doonta shaahideynka labada qof ee makhraatiga ee qaadiga mudaciga ninka wax sheeganaya mudaciga makhraatiga labada u keenay inay run sheegayaan ma dhani ma mise waa yaqiin waa dhani soo ma qaadiguna waa ku xukumaya albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankara buu ku leeyahy marka dhaniga sidiisuba waxaa la raaciyaa cilmiga la raaciya cilmiga la raaciya lakin maxaa ka horjeeda boqol soddonka muxuu yahy ka horjeeda maxaa lagu magacaabi shaki walaa wahmi wahmi wahmi baa lagu magacaabi amoo boqol kiiba toddobaatan haysata ka tagta inaad tiraa boqol kiiba soddonkan raaci shay hawo ahoo aan waxba ka jirin oo baadilad raacday baadilad raacday wahmi baa ka so horjeeda haddii labadii shay ay sinaadaan kontonkii boqol konton iyo konton bay kala noqdeen maxaad sameyn salaadii saddex tukatay ina afar tukatay shakiday markaa kuma kala rajaxna saddexna waan u malayn afar waan u malayn baa so istaagtay keed u malaynaysaa aqlabka waa ii siman yihin baa so istaagtay maxaad sameyn ya kaa maxaa lagu magacaaba horta shaki baa lagu magacaabaa xukunka sharcigana muxuu noqonayaa tirada yar inaad qaadato tirada yar inaad qaadato nabiga aleyh isalaatu wasalaam marka wuxuu ku leeya tacriifu dhanni washaki wadhannu dhannu waxaa la yidhahdaa tajwiizu amrayn laba amar oo la banaysto axaduma midkood adharu uu ka daahirsan yahy ka muuqdo oo arjax uu ka raajixsan yahay min alaakhir midka kale washaku shakuna tajwiizu amrayn laba shay oo suuragala wey laa masiyata liaxadima midkoodna uunan ka saraynin oo uunan ka soocnayn ka sareynin cala midka kale midka kale mid midka kale maziye kale oo ka awood sareeya oo ka qiimo badan ma laha ah, maziye iyo raajixnimo uu ka leeyahay midka kale male way siman yihiin waxaa la dhaha marka shaki baa lagu magacaabi ayib laakiin dhannigaasi muqaabilkiisa muuna kuu sheegin leanna wuxuu ku tajwiizu amrayni axaduhumaa adhar min alaakhar midka adharka maxaa la yihahdaa adhan baa la yihahdaa midka kasoo horjeedana maxaad ku magacaabi wahmi ayb shakigana waxaa weya markuu siman yahay laba daraf oo siman uu yahay tacriifu usuul lfiqhi wa abwaabi usuulfiqiga waa yaroo aad u yar weya intaan waan akrinaynaa tacriifu usuul lfiqhi wa abwaabi waxaan soo maray usuulfiqiga tacriifkiisa marka laga hadlaayo in laba qeybood loo tacriifiyo biictibaari mufradayhi ow jus-ayhi labadiisa jus marka laga hadlaayo usuul iyo fiqi soo tacriifinay mid walba gaar marka loo hadda wuxuu ka hadlayaa bictibaarihi laqaban lihada alfani usuul fiqi oo wada socdo ii kala qaadqaadin maxaa lagu tacriifiyaa isagoo wada socdo usuulkiisa iyo fiqiisa wada socdo fani buu hadda noqday fani buu noqday oo funuunta cilmiga kamid a ah, tacriifkiisa muxuu yahay wuxuu le wa cilmu usuuli lfiqi cilmiga usuulfiqi laga yidhaahdo waxaa weeyaan tacriifkiisa duruquhu duruqu lfiqhi wey calaa sabiili lijmaali si duuduuban iyo wa kayfiyat اlistidlaali bihaa sida loo daliishan lahaa duruqdaasi inaad barato tacriif yaroo kooban buu sanifka kuu sheeg raximah اllahu tacaala qaarka waxay dhahay macrifat اlaxkaam alsharciya min adilatiha alijmaaliya wa kayfiyat اlistidlaali min xaal mustafiid duruqu wuxuu ku leeyahay waa adiladii wey adilaة اlfiqhi alijmaaliya wa kayfiyat اlistidlaali biha waxay qaarkood ku dareen waxaalu lmustafiid saddex rukni markaa noqonayaan haddii kale intuu musanif kuu sheegay waa laba rugni usuul fiqi ma rabtaa fiqigan inaga aan baranno ee masaa-ishiisa faraha badan ee masalo walbaba jus-iyo walbaba masaa-isha kamidaba ah laga hadlaayo weysadii keliya meeqa masalaa soo hosgelaysa ya weysadii inta xubnooda la dhaqaayo waxa loo shardinaayo masalo walba goorta ay waajib noqonayso waxa aad ku samayn karta ku tukan karta waad ku istimaaxsan karta kumanaysan karta weysadaas masaa-ishaas dhan dahaaradii guud ahaan marka laga hadlaayo qabayskeedii iyo xadadkeeda akbarka iyo asqarkii marka laga hadlaayo marka laga hadlaayo salaadii iyo masaaisha faraha badan ee soo horgeli arkaanti iyo kamida laga hadlaayo marka laga hadlaayo beecii iyo cuquudiisi iyo mucaamalaadka kala duwan ee soo horgelayo waxaasoo dhan ba fiqi la dhaha mogta waxaasoo dhan ayaa fiqi la dhaha adilo marka wuxuu u baahan yahay tafsiili ah adilo tafsiili u baahan yahay mathalan waysada marka laga hadlaayo laa yaqbal lah salaata axadikum xataa ida axdatha xataa yatawada xataa yatawada weysadii bes yuu daliilka ka hadlaya daliil tafsiiriya la yihahda usuululfiqi shaqadiisa waxaa maaha usuululfiqi wuxuu ka hadlaya fiqigaa aad aragtay usuushiisii weeye usuulfiqiga fiqigaasi furuucda ahee eh, masaa-isha faraha badan leh adiladiisi weye usuulfiqi adiladiisi weye adilada ayada uu ku sheegaya laakiin waa adilo tafsiiliya miya mase adila ijmaliya adila ijmaaliya wey asaga wuxuu kuleeyahay ayib fiqigan oo idil wuxuu u baahanaya daliil bu ubaahan daliilka muxuu yahay ima qur'aan alkitaab wالsuna wاlijmac wاlqiyaas afarta waa mutafaq aleyh adila mutafaq aleyh baa la dhahaa adilo mukhtalifaa jirto alistisxaab wاlistixsaan wاlmasaalix اlmursala washarcu man qablana waqowl الsaxaabi wasad الdharaa'ic wcamal ahli madina cinda malik wagayrihi adila mukhtalifa fiiha isku dar adiladaas oo dhan adiladaas ayada ah ayaa waxaa la yihahda usuulfiqi baa la yihahda adiladaasoo laga hadlay si duuduubanna looga hadlay oo qur'aanka kariimka oo laga hadlay inuu yahay xuja dilaaladiisa qur'aanka oo laga hadlay qadciyu dalaala marka laga hadlaayo mutawaatirka qur'aanka ah ee mutawaatirka muran kama taagna qira'aadka shaadada alqira'at shaada hal hiya xuja am laysa bixuja marka laga hadlayo wakaa usuul fiqi halkaasu ka hadlaya axaadiista rasuulka alayh salaatu wasalaam wuxuu kugu qaybiyey mutawaatir iyo axaad buu qaybiyey mid walbana waa xuja mid walbana waa xuja xadiidka mursalka ah xukunkiisa muxuu yahay ma la xujaysan kara mise lama xujaysan karo ayuu ku weydiinaya marka mawquufkii qowlu saxaabi buu imaanayaa maxuja mise xujo ma aha dayb goormu xujo noqoni hadduuna khilaafin saxaabi kale hadduuna nas iyo daliil khilaafin arrimahaasu kaaga hadlaya ijmaaci buu ka hadlay ijmaaci qadcigahaa sariixii sukuutigii dhanigii halkaasuu ka hadlay usuulfiqiga marka sidiisaba waxaa weeyaan fiqigaas adilada uu cuskan lahaa iyo si duuduuba kaaga waramaya usuusha macnaha waa adiladii adila fiqigaas inaad tirahdo waxan waa xaaraam waxan waa xalaal waxan waa makruuh wax waa mubaax inaad tirahdo xukunka sharciga aheed waxaan dul saarayso xukunka sharciga ee waxaan dul saarayso daliil buu u baahan yahy wa ilaa walaa taqulu lima tasifu alsinatukum hada xalaalun wa hada xaraam inaad iska tirahdo waa xalaal waa xaraam lama ogolo adilo u bahan yay adilada maxay tahay adilada waa midan ijmaaliga ee usuul fiqi u ka hadlayo qur-aankii oo duuduuban sunadii ijmaacii qiyaaskii iyo shuruuddiisi arrimihiisi o dhan iyo kuwan mukhtalafu fiiha adilada laisku khilaafsan yahin soo sheegnay kuwaas waxaa weeyaan usuul fiqhi haddaad maqasho waa duruqu lfiqhi ama adilat lfiqhi alijmaaliya fiqigaas adiladiisii uu cuskan lahaa ee ijmaaligaha wey leanna waa asal waa asal markaad daliilka hesho ayaad daliilkaa isaga ah ayaad fiqigii kala soo baxaysaa markaas hadda masaa-ishii farcigaheedna aad ku dabaqaysaa aad ku dabaqaysaa marka rukniga koobaad duruquhu calaa sabiil ijmaal rukniga labaad ee usulfiqiga lagu tacriifay waxaa weye wa kayfiyat listidlaali biha ma baratay adilat lfiqi ma barat alijmaaliya sooma baran adilat lfiqi si duuduuba lagaga sheekeynayo in la farciy hadda maalan asalaatu waajiba wdaliilu calaa anaha waajiba qowluhu tacala waaqimu salaat usul fiqi maaha taas waa fiqi waa fiqigii oo kuu sheegay wujubu salaat daliil tafsiiri ah oo juzi ah oo khaas salaada ku aana soo daliishaday marka usuulfiqi sidiisa mithaal ahaan un u keena mooyeene adiladaas qaala allahu tacaala ma dhahayo ma dhahayo usulfiqi arrimahaas in fiqigii masaladii laga sheego xukunka sharciga daliilkeeda juzi ahaana loo sheego taxriimu nikaaxu lummahaat xurimat calaykum ummahaatukum xarimat calaykum ummahaatukum marka waa fiqi taas laakiin usul fiqi xagga buu soo gelaya wuxuu soo gelayaa istidlaalu lqur'an wa anahu xuja qur-aanku inuu xujo yahay ma garat sunada inay xujo tahay ijmaaca qadciga ah inuu xujo yahay sariixa ah muxuu ahaa qiyaaska arkaantiisi afartaa ay u dhamaystiran tahay shuruuddiisi o dhan ay dhamaystiran tahay wixii nawaaqida ldisha ama qawaadixda ee ceebeen lahaana uu ka baxsan tahay faariqn ahayn maca alfaariq aan ahayn maca wujuudi nasn aan ahayn ayadun inuu xujo yahay ila akhiri arrimahaasu ka hadlaya dayib markaasu dena wuxuu haddana kuu sheegi adilada ijmaal markuu kugu sheego ayuu haddana bishakli qawaacid bu haddana kuu sheegi qawaacid markaasu wuxuu ku leeyahay alamru ida tajarada can اlqara'in yufiidu alwujuub wالnahyu ayضا yktadii الtaxriim وyktadii alfasad fasad اlmanhiy canhu ayuu faa'ideynaya ayuu kuleeyahay alcaamu yuxmalu alى umumihi yuxmalu calى cumuumihi ma lam yati ma yukhasisuhu wax khasis haddaan lehin caamka cumuumkiisa lagu waa qaacida soo marti caam meeqa qur-aanka ku jirta meeqa caam ba aayad qur'aan ama xadiida ku jirta way far badan yihin dhexgalka hoos usii dhexgalaya mithaal inuu kugu sheegay mooyaane shaqadii maaha qaaciduu ku dejinaya qawaaniin buu ku dejinaya qawaaniintaasa usul fiqi la yihahda qawaaniintaas yaa usul fiqi la yihahda ayib ayib almutlaq walmuqayid xamlu lmutlaqi cala lmuqayidi qawaacid buu ku keeni xamlu lmutlaqi cala lmuqayid arrimaha markaa duruqu lfiqhi cala sabiili lijmaal uu ku leeyahay macnaa waa adilat lfiqi lijmaaliya laga wadaa adila lfiqi ijmaaliyana almutafaq caleyha walmukhtalaf fiha kuwa laisku waafaqay kuwa laisku khilaafay iyo qawaacidii raacaysa walidalika musanifka hadda sida culamada qaar ay dhahaan adilat lfiqhi اlijmaaliya kumuna dhihin wuxuu ku yiri duruq buu ku yiri leannahu duruq waxaa soo gelaysa adiladii iyo qawaaciddii baa soo geli qawaaciddii baa soo geli labadaba waa duruq lfiqhi wey ruknigaa koowaad haddaad baratay rukniga labaad ee usul fiqiga uu u taagan yahay waxaa weeye wa kayfiyat اlistifaadati aw kayfiyat اlistidlaali biha adiladaa ijmaaligaheed baratay seed oga faa'iideysan seed aad xukunkii sharciga ogala soo dhexbixi waa inaad garanayso waxa la yidhaahdo dalaalaat alalfaad dalaalaat alalfaad waa inaad garanayso shuruudoodin waa inaad garanayso dayib aayadda waan haynaa soo maaysid aayaddi soo xujo ma ahaa waa xuja dayib aayaddan ayadaa inay xujo tahay masaa-isha jus-iga ahee fiqigaa marka lagu dabaqayo waxay u baahan tahay inaan ogaano aayaddan ayada ah macnaheedan waxaan asagaa inuu daliil u yahay inaan ogaano saad ogfaaysaleed lafdigu macaamba saad cumuum ugu xumbaarto xaadithadan shaygan asaga dhacay waa caam maxaa laga helay siiq lcumuum baa laga helay ayib waa caamkii asagaa khaas baa loo helay yukhasas waa kayfiyat istifaada si looga fadaysan laha way daliilkii kayfiyat istifada waxaa soo gelaya mutlaq iyo muqayad fataxriiru raqaba waa mutlaq soo maaratid marka ayi raqaba mid gaala iyo mid muslima inta badan xoreysan soo geli markaasaa waxaa la arkay mu'mina aayad leh xamlu lmutlaqi calى اmuqayad kaa qaydan munada lagu xumbaaraya lagu qaydaya amar baa yimid siiqat اlamr baa timid siiqat اlamr maxay faa'iideyneysaa tufiid اlwujub ida tajarada can اqara'in ayaa tiri ayb xataa amar inuu noqdo maxaan ku garanay inuu amar yahay siiqadiisi baa joogta siiqatu ifcal ayaa meesha ku jirta almudaaricu maqruunu bilaam ayaa meesha ku jirta liyunfiq ayib waxaa la helay siiqdii kale uu lahaa ayaa la helay way yahay siiq lamar way noo imaan doonaaye ayib qawaaciddaas maxaan ujeedaa adiladaas iyo qawaaciddaasi saad wax ooga fahmi laheed waxay u baahan tahay inaad garanayso alfaadan qur'aanka iyo axaadiista dalaaladeeda waxay kutusayaan dalaalada ma caam ma khaas ba ma mutlaq ba ma muqayid ba ma mujmal ba ma mubayin ba ma dhaahir ba ma nas ba waa inaad kala garanayso waa inaad kala garanayso taas marka usul fiqi muxuu kusoo arooray usul fiqi muxuu kusoo arooray inaad adilat lfiqi ijmaaliya garanayso kayfiyat listifaadati minhaana aad garanayso si ad uga faidaysan lahin ad garanayso usulfiqi oo intaas bsidiisaba waxaa lagu daray culamada qaar ku darteen wa xaalu lmustafiid qofka heerkaa gaadhsiisan ee fiqiga adilada ijmaaliga intuu keena haddana dalaalaadkooda waxay tusaayaan soo saari lahaa xaalkiisa muxuu yahay mujtahid baa la dhahaa midkaan mujtahid gaarinna muqalid baa la dhahaa muqalid waxaa laga rabaa istiftaa laga rabaa mujtahidna waxaa laga rabaa mufti weeyaan inuu fudwoodo marka waxaal mustafiid waxaa soo geli almujtahidu wاlmuqalidu wاlmufti wاlmustafti baa soo geli mustafti mufti mustafti ayaa soo gelaysa ayib adilada adila ijmaaliya aan niri mara waxaa weeyaan tacaarud ma laha mara tacaarud baa imaan tacaarud markuu imaado see loola dhaqmi hadday wada imaadaan oo adiladii ay meesha wada taalo see loo tartiibin yaa horeeya qur-aanka u horeeya sunada ku xigta ijmaca kuxiga qiyaaska kuxiga ayadana waa imaan doontaayo tartiib adila wax la yirahdo keeni doonaa usul fiqiga sidiisaba waa intaa un inaad axkaamtii shareecadii axkaamtii u ka hadlaayey markaa soo marray waajib iyo axkaamu takliifiya wadci bu kala qaybiyey adiladii marka laga hadlaayo qur'aanka iyo sunadii ijmaaci baa ugu xoog badan oo isku waafaqsan yahay marka laga hadlaayo kayfiyat listifaadana waa dalaalaadkii qur-aankan iyo sunadan waxa alfaadeyda waxa kutusaayey nooc uu yahay qaabka loo tatbiiqin lahaa waa inaad dalaaladii garanaysa waxuu ku jiray caam iyo khusuus ila akhirih intaasaa usul fiqi sidiisaba la yihahda ayb haddaba markuu ku yiri duruquhu calaa sabiili ijmaal maxaa soo gelay yaa sheegi kara hadda maxaa loo wadaa adilat adilatu ish usul fiqi alijmaaliya adila ijmaaliya mithla ish adila ijmaaliya maxaa kamid a mara qawaacid baan u sheegayna mara adilo oo naqli ah ayaan uqaybinayna adila qawaacid markaan ka hadlayna maa lena alamru yufid lwujub marka adilada kale aan ka hadlaynana alqur'aan alsuna alijmaac alqiyaas oka kuwa kale loo isku khilaafsan yihi w kayfiyaة ااstidlaali biha markaa leenahayna kayfiyat ااstifadati minha dalaalat اalfaad waa noo imaan doonaan waxaasoo idil waxaa rabnaan tacriifka horta aan fahano usul fiqi sidiisaba meesha uu ku fadhiyo labadaa rukni ood fahamtaad usul fiqi sidiisaba ku fahmi inaad fahamto adilaة اfiq اijmaaliya adilaة اlfiqhi alijmaaliya iyo kayfiyaة الاstifaadati minha siaad oga faidaysan leed siaad oga faidaysan hade siaad oga faidaysan leed waa inaad garanayso naska wuxuu xumbaarsan macaan buu xumaarsanyah ma khaas buu xumaarsanyah ma muطlaqbaa ma muqayid ba nacam mana nas baa ma daahir baa ma mujbama ma mubayib ba arrimahaasu ka hadlaya arrimahaasu ka hadlaya waxaalmustafiid bay qaarkood ku dareen maxaa niri maxaa soo gelaya xaalmustafiid almujtahid baa soo gelaya waxaa ka maxaa ka farcamaya mujtahidkii oonan gaarin darajada ijtihaad maa gaarin muqalidkii e, mustaftigii mustaftigi muftiga waa mujtahidka uu inoo keeni doona isagana ayb marka wuxuu ku yiri wa abwaabu usuuli اlfiqi aqsaamun wa abwaabu usuul fiqhi aqsaam usuul fiqiga abwaabtiisa iyo mawaadicdiisa waa qeybo qeybihii maxay yihin u galay marka alkalaam kalaamkii alkalaamu in la yihahda fiican oo la yidhaahdo aqsaamun taa hore lagu xidho then alkalaam laga bilaabo mawduca u horeeya uu ka hadli doono musanifka waa alkalaam iyo qeybihiisa iyo anwaacdiisa iyo ictibaaraad loo qaybinayo intaasoo ictibaara loo qeybin doona kalaamka laba walamru amarkii wey abwaabta usul fiqi ka hadlo wnahyu nahyigii wey wlcaamu caamkii wey wlkhaasu khaaskii wey wlmujmalu wlmubayin wاlظaahir wاlmuawal intaan hadda fiiri almru wاlnahyu wاlcaamu wاlkhaasu wاlmujmalu wاlmubayin wاlظaahir wاlmuawal intaa waxaa laisku yihahdaa dalaalaat dalaalaat اlalfaad ba lasku dhahaa dalaalaat اlalfaad ayb wاlafcaalu afcaashi way noo imaan doonaan afcaasha nabiga sala اllahu alيه wasalam iyo qaybo la qaybin doono wixii caado ah iyo wixii jibili ah iyo wixii cibaado ah iyo wixii maaratay cibaadahaan lagu camal fali karo naasikh iyo mansuukh buu keeni doonaa ijmaaci buu ka hadli doonaa iyo qaybihiisii akhbaartii buu ka hadli doonaa oo loo jeeda axaadiista nabiga alayh salaam oo mutawaatir iyo axaad loo qaybin doono iyo siday kale yihiin qiyaaskii buu keeni doonaa iyo qaybihiisii oo ilaa saddex uu qaybin doono alxadar ayuu keeni doonaa ka hadli doonaa asal ashyaadu ma xadar iyo xaaraanba asal u ahaa mise ibaaxaa asal u aheed walibaaxa oo ayadan la socota wa tartiib اladila adilada hadday meesha kusoo aruraan sidii loo kala horeysiinayo loo kala hormarini loo kala tartiibin alqur'aan wasuna ila akhiri wa sifatu lmufti muftiga uu ka hadlaya waa mujtahidkii weeyaane sifadiisa wlmustafti ka wax weydiinaya muqalidka wa axkaamu lmujtahidiin kuwa mujtahidiinta ee muftiyiinta lagu magacaabay iyo axkaamtooda iyo waxa shuruudahe laga rabo si loogu magacaabo inay mujtahidiin yihiin shuruudda laga rabo ayadana waa ka hadli doonaa halkaas marka musanifka hadda hadalkan uu sheegay oo noo sardiyey waa fihris lkitaab maxaa la dhahaa fihris alkitaab kitaabkan asaga aheen hadda gelayno canaawiintiisiibuu kuusoo hormariyey ah, sidaasuna u tartiibin doonaa insha allahu tacaala saas u tartiibin alkalaamada uhoreysuu keeni markaas wuxuu ku dhamayn doonaa axkaamulmujtahidiin canaawiinta marka kitaabka uu ku imaanayo ayuu rabaa inuu kuu sheego kuleeyahy kitaabkan waraqaadka ah intaasoo mawduuc iyo cinwaan buu kugu imaan doonaaye ogaanteeda lahow intaa muu rabaa inuu kuu sheego intaa ka horeysana wuxuu ahaa tacriifu usuuli lfiqi biictibaarihi laqaban lihada alfanni marka laga hadlaayo inuu cilmigan uu magac u yahay tacriiftiisi wey marka laga hadlaayo usuulfiqi bimufradayhina usuul iyo fiqina waa soo sheegay oo horay buu kugu soo sheegay halkaa iska jooga insha allahu tacala alkalaamu wanu ka bilaabi doonaa wallahu aclam bilahi towfiq